بن عباس رضي الله تعالى عنهma qاal kaanuu yarawna kaanuu waxay ahaayeen jaahiliyadii dadkii kufaaru quraysh iyo carabtu fi ljaahiliya yarawna kuwii qabo ictiqaadsan bay ahaayeen ana alcumrata cumraysugu fii ashhur اlxaji bilaha xajka la cumraysto min afjari اlfujuur xumaanta uxun weeye xumaan iyo xadhigga alloo la midka ugu adag weeyeyay qabeen fi lardi adduunka laga galo afjar lfujuur fi lard macsiyo iyo dembi iyo xumaanta ugu weyn ee dhulka lagu sameeyo waa maxay waxay yidhaahdeen waa inaad cumraysato bilaha xajka warkaasay la yimaadeen waa tashriicoodii waa taxakum min hayri daliil inaad tidhaahdo waxaan ma bannaano ama waa dembi ama waa laysku ciqaabayaa ama waa dhib baad kaga kulmaysa aduun ama aakhiro oo dembi laga dhigo ijraamu shayi waa masala sharciya ijraamu shay shayga in dembi laga dhigo oo aadamaha la yidhaahdo khalad bay galeen ama khalad ma isan gelin shayga in la dembiyeeyo waa masalo ilaahay uu leeyahy subxaanahu wa tacaala wa khasaa'isu rabbi alcaalamiin idan aadama hadduu sheegto waa lagu gaaloobaya waa shirki diinka lagaga baxahaya waxaa inoogu qoran innaga dasaatiirtii soomaaliya kii lixdanka la qoray xilliga aadan cadde kii lixdan iyo saddex haddana lagu celiyey kii toddobaatan iyo sagaalkii kuwa hadda yaalla soo kaxee kulligood maxaa idinku qoran laa cuquubata ilaa biqaanuun laa cuquuba ilaa biqaanuun wax laysku ciqaabi karo ama dembi laga dhigi karo ma jiro oo qaanuunku uusan xadaynin waa diintii kufaaru quraysh taa ogaada kuwan kenya dhex joogtaan maxaa u qoran dastuur qaanuun baa u qoran ninka galaleeya dembi buu galay waa mujrim cuqubadaasuu mudan yahay maxkamaddu miiska kuu garaaci waa lagu dhegaysan looyar baa kuu doodi dowladda xereelyaha u doodi way socon baasha way socon kadibna xukun baa kugu dhici xabsi ha loo taxaabo intaasoo sanad baa la xukumay ganaaxaasaa la xukumay shaqadaasaa la xukumay idan nafsa shay wey yaa been la diin lagu kala duwan yahay adduunka nidaam ka jira wax dowlad sheegto maanta sharciga ilaahay ku dhaqmahaya ama kitaab rabbiga ku dhaqmahaya ama xataa ku dhaqmaya gaaladii towreed kuma dhaqmahaya yuhuud juus ijtaydku kuma dhaqmahayo towreed kuwa yuhuuddee talabiib fadhiya ee juus ijtaydka aad tidhaahdaan abadan nasaaradu injiil kuma dhaqmahayaan injiishii iyo towraad waxay gooni ku yihiin kaniisadahay joogaan si aad inagu hadday diinteennu u joogto masaajidda bas biyuhu isku meelba inoo joogaan xagga xukumka marka la xagga xukumka marka la yidhaahdo dadka islaamka sheegtay iyo kuwa gaaladaaba biyuhu isku meel u joogaan dastuurka la wada qortay baa lagu dhaqmaa wixii dembi u ka dhigaa dembi ah wuxuuse dambi ka dhiginna dembi maa laa jariimata walaa cuquubata ilaa biqaanuun qaanuunka yaa dejiyey fajistayaal gaala ah soo dejiyey kadib innagu waan soo min minguursannay ciidanka reer nairobi xog buu waliba khaasad haysaan waaga cabdullahi yuusuf iyo ciidankiisii la soo kaxeeye meeshan doofaarray la keeno soo garan maysaa qaanuunkan hadda soomaaliya ka jira ee la soo mariyey shariif sheeh axmed ee la soo mariyey farmaajo ee la soo mariyey xasan gurgurte qolyihi hawiye way dhibsadeen gurgurte markaan xasan sheeh maxamuud baan idiin idhi dhib ma lah maxamuud ilaa hadda joog waa maxay qaanuunka xagee lagu dejiyey halkana lagu qoray niman hindiy ah oo gaalo ah iyo cadaan baa diyaariyey qolyo masaariya ah waa la keenay waa la yaqaanaa niman abwaano soomaaliyeedna eray ereybixintaa loo dhiibay wixi o dhan waa la ogyahay markaasaa niman culamaa iyo cuqaal iyo dheergad waxay ku doodahayaan soomaaliya sharci diin baa lagu maamula dastuurkaanag qanuunkan wuxuu waafaqsan yahay shareecada iska ilaaliya shareecada sheegu markuu waafaqsan yahay waa in marka la qorahayo ay qoraan culummo waa inay qorto diinta taqaan marka le waxan waa mamnuuc iyo waxan waa dembina la yidhaahdo loo qoro meeshan loogu dhigo alla yidhi alla yidhi rasuulkiisii baa yidhi bukhaari bay ku taallaa muslim bay ku taallaa kitaabka rabbiga aayadda suuradda koobaad suuradda labaatanaad aayadda boqol iyo afraad waa in la yidhaahdo laakiin annagu haddaan intaan fadhiisanna xeer qoranno oo xeerkii iskii u waafaqo xukum sharciga ku qoran xeerkaa meesha lagu qora waa lagu gaaloobahayaa wa in waafaqa kitaab allahi mia bilmia iska ogaada kitaabka rabbiga boqolkiiba boqol hadduu waafaqo waa lagu gaaloobaya laannu looma dejinin e allaa yidhi maxaa loo dejiyey annagaa xukumka iskale baarlamaanka xukumka iskale aayad khatalinta annagaa iskale annagaa waxaanaga dejisanayn annagaa camcamsanayn loona aabbayeeli maayo inuu waafaqo qaanuunka faransiga ee faransiisku waagi dambe qortay boqolkiiba lixdan wuxuu waafaqsan yahay fiqiga maalikiyada leannu niman taariikhile ama diin lamaysayn faransiisku xumaynkarin athawra alfaransiya oo qaanuunna hadda laga soo qaato badankoodaad garanaysaa hadda marka la fiiriyo oo loo bandhigo fiqi almaaliki alfiqi almaaliki iyo qaanuunka faransiisku waxay waafaqsan yahin boqolkiiba lixdan wadaaddaa ku dhoweyn ninbaa afar mujaladoo ka qora almuqaaranaat atashriiciya la yidhahdaa waa mabuuc kitaab laakiin boqolkiiba lixdan waafaqsan fiqi almaalikiya ninkii qaatee ku dhaqmo waa gaal kaafir bilahi alcadiim leanna looma dejinin xugumku iyo qodobku xurmo ku leeyahay masderka iyo cidda awoodda siinaysa xukumku wuxuu yahay in laga qaato in alxukmu ila lilah wma اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah fain tanaasactum fi shayin faruduu ilى اllah waan ixkum baynum bima anzla اllah am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yadan bih اllah iska ogaada hawsha iyo bidaarisiba bay kugu gashaa bay dhaheen ree afgaab iska ilaaliya yaa been laydiin sheegi aniga haddaan qaanuun qoro oonan kasooaana u qori waa ilaahay xukumkiisi wuxuuna qadaasada iyo xurmada iyo qadarinta iyo awoodiyo baawarku xukum ku helayaa inuu alle yidhi rasuulkana jideeye buu helaya aanan u qorin waa lagu gaaloobaya may waa la fiiriyey waafaqsanya waa maangaabnimo waa doofaarnimo waa diin la'aan waa ummaddii oo la sirahayo war ninkii qoraya markuu qori muxuu u qoray wuxuu u qoray ummadda in looga fogeeyaba diinkeeda wax kale looma qorin ujeeddada loo qoray maxay ahayd ummadda diinkeeda in looga fogeeyo ma tahay mise maa marka dabaalnimadkaas hadda kor baan idiin sheegay wadaaduhu boqolkiiba siddeetan dabaallay u badan yihiin hadda kor baan idiin sheegay midka meel qaban waayee sawacee xoolaha fakiyeee maqashu ay gudanaha eber ka dhigtee adhiga fakiye meel ku runaan waaye baa dugsiyaha qur-aanka la geen jiray laakiin ninka deracayn raadka ee xoolaha dhaqa ee soo jeeda ee firfircoon ee gantamahaya adduunyada inuu dhaqa loo dayn jiray midka la arkay inuu waxba qabanaynin dugsiyahay dambaskaa la geyn jiray isagoo qabanba marka caalka dhinaca uu ku weynaan caliyada soo godaadin buu ku noqon hayaa hadhow marka ka talinhaya aayatiinka ummadda ka talinhaya xaggee jooga iska ilaaliya beenta laydin sheegin beenta yaan laydin sheegin waa warku quraysheed waxay ku leeyihin ninkii cumraysta bilaha xajka he wa afjaru faajidi ilardi xaggey ku taallaa iyagaa dejista afjaru faajidi filardi bay ku leeyihiin ninkii maanta yidhahdaa soomaaliya waddan baa ka dhexey waddaniyad way ogashihiin ninkii maanta yidhahda laakiin ninkaan muslim ahayn soomaali ma aha maxaad leedihiin wa afjaru faajirin filardi ummadda kala jebinaya yani iska ilaaliya wuxuu inuu dembi noqonayo inuusan noqonayn waxaa laga qaadan waxaa iska leh rabb اlcaalamiin qul ara'aytum ma anzl allah lakum min risqin fajacaltum minhu xalaala وxaraama qul allahu adina lakum am calى اllahi taftaruun nin walbo shaygan waa mamnuuc yidhaahda ama waa la ogol yahay ama waa lama ogolo oon rabbigay ka soo qaadanin waa maxay waa muftarin calى اllah ilaahay buu ku been abuurta waana mushrik waman yushrik billaahi faqad iftaraa iman caiima iska ilaaliya hawshaa been yaa idiin sheegin warka qurasheed weeye magacyoon baa isbedeli wejiyadaa isbedeli gaalnimada kolba kubaa soo qaadi magac baa loo bixin laakiin xaqiiqadu isma badalayso shayga sharciga iyo qaanuunka iyo dastuurka inuu alla dejiyey inuu aada makhluuq dejiyinbuu u qaybsamaa haddii alla laga qaatana waa iimaan iyo islaamnimo iyo ku jannogal haddii axadkaa laga qaatana waa gaalnimo waxaa doontaan ku sheega boqolkiiba boqol shareecada ha waafaqo yuusan waafaqin wax hawl noo taalla ma ah waxaan leeya yaa dejiyey allah iyo rasuulkiisii baa iska le haa inaa iyagu yidhahdeen maad soo qaateen haa umaba taqaanane gormaad soo qadanaysa yaa xugum ilaahay sheega soo qaata culummo yaqaana la rabaa inay soo qaataan adduunkan ilaahay subxaana wa tacaala ambiyo ku bilaabay iyo culummo nebi aadam baa lagu bilaabay waxaa lagu khatimay nebi maxamed adduunyada allah iskale alaa lahu alkhalqu wاlmru talada lagu maamulo adduunka hadday qadar iyo kowni tahay iyo sharci iyo diini tahayba allah iskale uunkan allah iskale asagaa abuurtay sharciga lagu maamuli lahaana asagaa soo raacshay sharcigan waxaa ka hadlin culummo iyo ambiyo rasul baa ka hadlin fajistayaal xaggay ka yimaadeen istaagka kukaajayoon aqoonin loo weyse ama loo dahaaro boqol sano maxaa idin hor dhigay kuwa idinku dunxun idinka dhiga talis baryi sheega idinku wadaaduun halkaa un u khudbaynhayaan oo qur-aanku akhrinhayaan kii dhintana ay u xabaalahayaan miday ku tukadaan miday tuf iyo taxayl ku wadaan wax kale maxaa keena ii sheeg nabigu markuu xijaabta calayhi salaatu wasalaam ushii yaa muslimiinta muslimiinta ninka ugu aqoon badnaa ilaahayna ugu dhawaa muslimiinta ninka ugu aqoon badnaa ilaahayna ugu dhawaa ugu jeclaa ayaa usha loo dhiibay oo ah abubakar asidiiq saasaa la doonayaa ka inoogu faajirsane inoogu diinxuun baa qabiilku soo dooran meeshaa la geyni maca salaam ha baarlamaanka lagu leh ilaahyo yaryar oo madax kuuskuusan weeye baarlamaanku iska ogaada xaqi ilaahay bay xoog ku qaateen in badanoo idinka midn u tacabayseen nin walba luqta meeshuu dhigaha iska hubsado adduunka inta la joogo qabiil meel laydin geyn mahayo qabiilad meel laydin geyn mayso waxaad taageeraysaan waxaad u hilinaysaan waxaad xambaaranaysaan iska fiiriya iska hubsada wax yarbaa adduunka la joogaya wayajcaluuna waxay ka dhigi jireen almuxarama bisha zakana oo sanadku uu ka bilowdana safaran safar bay ka dhigi jireen saasay ka dhigayaan lakiinna waxay leeyihiin bilahan soo xajinay waa bishii shawaal iyo sidataal iyo arafo noqodka annaga iyo howlaha safarka annaga muxaram baa gelaysa muxaram waxay ka dhigan tahay iyaduna bilihii xajkay ka umbaa la soo cumraysan karaa wax dhanba sii socd iyo soo socd waxaan ku dhammaysannaa bay dheen afar bilood shawaal iyo dilqacdi iyo dilxaja iyo muxaram ayb wayajcaluuna waxay ka dhigi jireen almuxaramana safaran bay ka dhigi jireen muxaram bay dib u rarahayaan safar meeshiisii waxay ka dhigahayaan inuu yahay muxaram bay geynayaan muxaram bay geynayaan muxaramti ku xigta dilxijana muxaram ooma aha inama anasiyu ziyaadatun fi اlkufri maxaa yeele maxay diidan yihiin afar biloodoo xurmo leh inay iskaga xigsatay ka yaabahayaan afar biloodoo xurmo leh afarta bilood xurmo meeqay ahaayeen alaaatun sardun waaxidun fardun saddexday xidhiidhay rajab xaggeed geyseen bilaa xumama afar bamse waa saddex ii sheega iyo rajabga gooniya maxaa shawaal marka ugu soo darteen hurxaji ah, iyo ashurxurm hasku khaldina ayb dilqacde iyo dilxije iyo muxaram afartaa bilood bay iska raacaanbal shawaala ashurxaj bay ku jirtaa afartaa inay iska raacaan bay diidan yihiin marka muxaram dib bay u raayaan xaggey geenhayaan booshka safar safarba waxay u tahay muxaram muxaram meesheedana safar baa ku jirta hawshaasay wataan wayaquuluun waxay odhanhayaan ida bara markuu bogsado addabar baxdintu markay bogsato ama murxitaanka u murxa ritogu ritogu marka soo raro ee lagu soo safro kabaalkii iyo caynkii iyo maraaggii iyo baydii wuxoo dhan goynaya wuu baxahayaa wuu murxahayaa dubkiisi baa murxi dhogorti baa murxi idan waa inuu ritigu bogsado dhan lagu xajiyey markii la soo celiyo waa inuu bogsado boogta horta idaa bara'a markuu bogsado addabaru addabar ayada waa dee ka way ku istaagahayaani jurxigii dhaawaci markuu bogsado oo wacafaa uu tirtirmo alar raadkii lagu safray xujaajii safartay raadkoodii awrtii gedi raadkiisii si socdii soo socd waa inuu roobka ku da'o dabayshu marto tirtirmo oo la iloobo horta xajba wansalakha safar safarna uu dhammaado safarna meesha uu ka baxo xallasafarkaa kee wey waa muxaramaad la socda safarka dhammaanaya waa muxaram wansalakha safar safarna uu dhammaado xallat ilcumratu liman ictamar bay dheheen u bannaantahay ninka cumraystay yaa idin sheegay allaahu adina lakum am cala allahi taftaruun wey ataquuluuna cala allaahi maa laa taclamuun faqadima اnabiyu nabigaa soo galay sal slam wa asxaabu iyo saxaabadiisii sabiixata raabicatin aroortii afraad oo axad ah aniga soo maray taxqiiqu inuu ahaa nabigu calayh isalaatu wasalaam maalin sabti ah oo bisha dilqacda ay ka dhiman tahay an beri ay ka dhiman tahay ka soo baxay yuu ka soo baxay dilqacdana waxay ku dhammaatay labaatan way toomantay labaatan bay ku dhammaatay taxqiiqii ibnu rajab isku raaceen xaafid ibnu qayim iyo ibnu taymiye iyo xaafid ibnu xajar axaadiituna ay ku caddahay marka la ururiyo bisha dilqacdo an beri ay ka dhiman tahay maalin sabti ah ayuu nabigu ka soo baxay madiino wuxuu soo galay maka yimid aroor axadaad buu yimid oo markaa bishu dilxij ay tahay aar ay tahay dilxija afar ay tahay buu soo galay dilxijana waxay bilatay khamiis bay bilatay ka khamiis ka khamiis waa sideed bisha sagaalkeedoo jumcaana nabigu wuxuu taagnaa carafuu taagnaa sidaa wey hawsha baa sheegaya muhiliina iyagoo soo xidhay waxaanu ku soo marray abu daawud wacafa alaar meesheeda waxaan ku soo marray wacafa alwabar wacafa alwabar dhogortu ay geel ay baxdo geeli lagu soo safray ee xadhigu iyo heeryadu goysay ee mudxay ay dhogortu ka daadatay dhogortina u baxdo dhowr uu bixiyo baar uu bixiyo wabar sabiixa raabicati kun sagaal boqol sideetan toddobu raqam xadiidka ibn cabaas ee hawsha aad u caddeey ku jiraan fii sunan abi daud ka fiirin kartaa fa amaru nabigu wuxuu muxilliin annagoo soo xidhannay baanu soo gallay buuhi aroortaas bilxaji xaj soo xidhannay fa amarahum nabigu wuxuu faray saxaabadii an yajcaluuha inay ka dhigaan xajadoodii cumratan u bedelaan fatacaadama waxaa weye daalika arrinka bedelka cindahum cinda almuslimiin saxaabada hawshaade wax yaqaaneen ma ah waa ku cusub tahay xajay nabiga la soo xajeen kana ugu horeeya hawsha arki jireenna wuxuu ahaa in bilaha xajka aan la cumraysanin xajka aad wadateen aad madiine kala timaadeen cumro u badala kadibna dhammeeya cumrada hawsheeda hadhowaad xajin doontaan baa lagu yidhi faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah ayulxil xalaalowgeen xalaalownaah qaala nabig wuxuu ihi alxilu kulluhu xalaalow dhammaystiran xalaalooba halka waxaa ka muuqata laga fahmaya min baab اlishaara wاlmafhuum inay yaqaaneen xili aan dhammaystirnayn iyo xalaalow dhammaystiran inuu kala jiro ataxalul اlأwal iyo ataxalul الثaani inay garanayeen waxay dhaheen ayulxilli alxilu kulluhu nabigu yidhi ma aha kii haafkaaye waa asagoo buuxa way yaqaaneen fi ljaahiliya ataxawul awal taxawul thani way kala yaqaaneen xajku acmaashay aad u ilaaliyeen buu ku jiray oy aad u dhowreen waxyaaba badan baa ka kharibeene xadaana nas bn cali aljahdami qaala xadaana abi xadaana shucbatu can ayuub asakhtiyaani can abilcaliyat albara bara waxaa lagu bixiye leebabku qoriji ninka baraagu waa ninka qora leebabka ama gamuunka sameeya wax fiiqaa la yidhahda iyo fallaadhaha annahu samic ibn cabaas buu maqlay marka abilcaliyat albara wuxuu mutaabacaynaya taawus bnu kaysaan yquul asagoo ahla rasuul rasulka il ba wxuu soo xidhay bilxaji xaj buu soo xidhay faqadima wuxuu soo galay maka liarbacin madayna min dilxij ayagoo afar maalmood tageen bisha dilxij fasalla subxa subxi buu tukaday oo maka ku tukada duleedkeeda wa qaala wuxuu uhi lama salla subxa subx markuu tukaday man shaa an yajcalaha sarif markuu marayey ee nabigu uu soo dhowaaday ninkii doona inuu ka dhigo xajadiisu cumratan uu ka dhigo falyajcalha cumratan ha ka dhigo manshaada marka dambe waa takhyiirkii waa dhammaado kii nabigu jasmiyey dadkay maka yimaadeen marka ibn wuxuu raba inuu ku yidhaahdo nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam asagaa jideeyey saxaabadana amray inay cumraystaan he fii ashhuri اlxaj wax bedeli karana ma jiro doodiisu halkaasay ku socotaa وxadna ibrahim bn dinaar xadana rwx bn cubaad وxadana abu dawuud almubaaraki almubaaraki cafwan magaciisa maxamed baa la yidhahdaa xadaana abu shihaab xadaana maxamed muana xadaana yaxmed kaiir kulluhum jamaacadaas waa rawx iyo ninka la yidhahda abu shihaab iyo yaxmed kaiir kulluhum can shucb bay ka warinayaan saddexdooduba fi hada isnaad shucba oad soo marayseen shucba can ayuub can abilcaayat albara ibn cabaas amaa rawx isagu soo ma aha wa yaxmed kaiir labadaa wadaad faqaala waxay yidhahdeen kama qaala nasr nasr ibn cali jahdami siduu asagu xadiidka u sheegay bay u sheegeen oo ahaa ahalla rasuululahi bilxaj nabi maxamed xaj buu soo xidhay bay yidhahdeen labadaa wadaad wa ama abu shaab asagu soo fa fii riwaayati waxaa ku kharajna maca rasuulilah rasuulka baanu la soo baxnay nuhillu annagoo xidhana bilxaj xaj ku dhawaaqayna labayk allahuma xajatan leh wa fii xadiiihim jamiican saddexdoo laisku daray maxaa ku abu shahaab iyo ninka yaxnu kaiir fasallaa asubxa bilbaxaa'i dixdii buu ku tukaday badxaau maka ayuu ku tukaday khala aljahdamiya waxaan ka ahayn jahdami aan ka ahaynoo nasmi cali jahdami asagu si kaleo ku warsho wuxuu yidhi fainahu lam yaqulhu muusan sheegin lafdiga ah fasalla subxa bilbaxaa intaa muusan sheegin waxadaana haaruun cabdilahi alxamaal qaala xadana maxamed bin fadl asaduusi caarin baa loo yaqaanaa magaciisa ama laqabkiisa xadaana wahay bnu khaalid akhbarna ayuub can abilcayat albarac bni cabaasin qaala qadima الnabiyu waasxaabuhu nabi maxamed iyo asxaabtiisi baa soo galay maka liarbacin afar bay ku soo galeen khalowna tagay min alcashri tobanka dilxije ka tegay dilxijo afar maraysa wahum yulabuuna bilxaji iyagoo xaj la baysanaya xaj watan cumro wadanin faamarahum nabigu wuxuu amray an yajcaluuha xajadii inay ka dhigaan xajkooda cumratan u badelaan وxadثna cبد بن xumayd qال أhbarna cabdالرaزاq أhbarna macmر can ayuuba can abi caliyata albarac ibni cabaasin qaal salla mutaabacaadka buu badanaya muslim xadiidka ibni cabaas sallaa rasul sal l slam asubxa nabigaa subxii ku tukada bidiawan meesha la yidhaahdo waa waadi maka u dhow oo badxa ka koreeya salla subxa nabigu subxi wuxuu ku tukadaa bidiawan meesha la yidhaahdo oo waadi ka koreeya maka dusheeda ah oon ka dheerayn wa qadima liarbacin madayna min dilxija wuxuuna maka soo galay iyagoo afar maalmood ay tagtay iyadoo afar maalmood ay tagtay dilxija ay ka tagtay wa amara asxaabu wuxuu nabigu asxaabtiisi fara an yuxawiluu inay u bedelaan ixraamahum xajkoodii ixraamkoodii bicumratin ku bedelaan ilaa man kaana macahu lhadi ninka xoolo waday mooye وxadثna mxamed مثنى بن bشhاar qال xadna mxamed بن jacفar gundar xadna شhucbة وxadثna cubayd الlah بن mucaad wاlafظ lahu lafdigan sheegi doona midhahana asagaa iskale xadثna abi abin وmucaad بn mucaad الcambri xadثna شhucbaة can الxakم بn cutaybaة الفقي buu ujeeda can mujaahid بn jabr الmki can بn cabaas radي الlah tacalى canهuma qaal qala rasuul الlah sl ly slam hadihi cumraة haadihi tantana waa cumraة cumro wey istamtacnaa biha aan ku nasannay intii camalkay lala yimid oo la gutay ayaa xaj lagu sugahayaa safar labaadna kaaga baahna wey ila haddaad laba goor soo kala safarto oo mar xaj usoo safarto marna aad cumro usoo safarto culays iyo dhibaatay kugu noqon lahayd laba safar laba kharash huna waa maxay laakiin waa cumro lagu nastayoo aan loo safrin xajna lagu sugahayo faman lam yakun cindahu lhadyu ninkaan hadyi wadin nabigu waa xukumay waa cumru warkiina joojiya xajkiina cumru noqday si otomaatig ah faman lam yakun cindahu lhadyu lan maxaa yeele harcigaa iskale taxakumka sharcigaa iska leh in allaha yaxkumu ma yuriid ilaahay siduu doono oo maslaxada ay ku jirto iyo cadliga iyo raxmadu ayuu xukumaya ilaah yataxakam bimaxdi اlmashii'ati wاliraada ashaaciriya jahmiya qabta ma qabnaanow ilaahay waa xakiim caadil ah caliim ah shay walbana wuxuu dhigahayaa meeshuu munaasib ku yahay laakiin adugu maadaamaad maslaxada rabbiga iyo xikamka in badan aadan fahmi karin waa in lagu amro waxba garan mayside in allaha yaclamu wa antum laa taclamuuna wey casa an takrahuu shayئa wahuwa khayru lakum wacasa an tuxibuu shayئa wahuwa sharu lakum idan in allah yaxkum maa yurid wey nabig wuxuu ihi warkiina ka baxa cumradee iyo xajkee iyo waa cumraba falyaxila alxila kullahu ninkaan hadyi wadin ha xalaalooba xalaalow dhammaystiran faina alcumrata cumradii qad dakhalat fi اlxaji ila ywm اlqiyaama xajkay guda gashay ilaa adduunka laga rogayaa la yidhi wax khiyaarkiinaba ku xidhan ma ah xajkaybaa guda gashay ilaa adduunka laga rogay xadaana mxamed muana wbnu bashaar qaala xadaana maxamed bnu jacfar xadaana shucbatu qaala samictu aba jamrata adubaci wasmuhu nasr bni cimraan nasr ibni cimraan baa lay ninkaa taabiciga qaala wuxuu ihi taabicigaas tamatactu waan nasto waan soo cumraystay buui tamatuc baan ku soo xajiyey cumraan la imid fii ashhur اlxaj kadibna xaj baan sugay fanahaanii naasu can dalika dad baa arrinkaa iga reebay igu qoonsaday oo yidhi waa siday xilligaad cumraysanayso sobilii xajka lama joogo faataytu bna cabaas baan u tagay ibna cabaas baan u tagay cabdullah fasa'altu can dalika arrinkaasaan weydiiyey faamaranii biha wuu infaray ibna cabaas ba hawsha loogu yimaado hawshuu ku dagaalamhaye waaba xaaje soo doonatay weeye waaba xaaje soo doonatay muxuu ihi masaasay ku dheh a cumrayso ka bax warkoode qaala wuxuu ihi uma inطalaqtu ila اlbeyti beyt اllahi اlxaraam baan aaday fa nimtu waan seexday buui beytka ilahi baan aaday waan dawaafay markaasaan seexday faataanii aatin manaan baa loogu yimid faaataanii waxaa ii yimid aatin ku imanaya fii manaami hurdadaydii anoo jiifa yaaba la ii yimidoo waan riyooday faqaala wuxuu ihi ninkii ii yimid aatiga ahaa ee riyada ii waday umra mutaqabala wa xajun mabruur cumratun mutaqabala wa xajun mabruur cumro la aqbalay baad la timid iyo xaj barakaysan oo khayr qaba qaala wuxuu abu jamrat adubaci nasr bn cimraan faataytu bna cabaas baan u tegey faahbartu waxaan u sheegay biladii ra'aytu kii aan ku riyooday baan u sheegay faqaala allahu akbar way isdoonatay haddee waa iskeentayba ruya saalixu ku riyooday manaam khayr qaba kii suufiyada ma ay xoolaha ku dhici jireen indhaas ku kaa qaban jireen maaha kan ku quman wey asagu kan ku quman wey intuu leegii mxuu ahaa galaalan yahay bal arkaday wey wadaadki ayib wixii ku dhacay intuu la eg yahay inkaar qabnadiisi galaalan yahay arka riwaayada bukhaariyed waxaa ku yimid mutcatun mutaqabala waa riwaayada aad u fiican fi saxi bukhaari arrinkan marka wuxuu ahaa oo dhacay khilaafadii cabdullahi bn zubayr marka cabdullahi bn zubayr uu eh, ka talin lahayey yaman qayb ka mida masar ka talin lahayey weeye ibnu cabaas iyo asagu isku dhacsan yihiin cabdullahi bn zubayr wuxuu diidan yahay altamatuc fii ashhur اlxaj alcumar h waa mamnuuc buu taagan ya wa inaga xalay soo marayn ibnu cabaasna waa sunatu abilqaasim buu taagan yahay hawshii laisku hayay riyadii khayrkayd maxay waafaqday tiya ibna cabaas wuu takbiirsa marka faqaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar sunatu haadihi waa maxay waa sunatu abilqaasim sunnadii nabiyulaahi maxamed weeye abulqaasim qaasim waa wiilkii nabi maxamed nabiga loogu kunyeeyey haadihi sunatu alqaasim riwaayada bukhaari kun lix boqol ka iiriye umdahaad ku marteeni intaa ku mudda ibn cabaas faqaala liaqim cindii wuxuu hi abu jamrow safar baan ahay horta wax yar joog buuri naso xoolaa ii maqane aim cindii wa ajcaw laka sahman min maali buuri waan ku abaalgudahaya riyadaadu riya sahlan maaha waa riyo geel in lagu bixiyoah marka nagow buuri sug ha bixin xoolahaygaan wax kaa siinhayaay shucba wuxuu idhi faqultu waxaan ku idhi ninka la yidhaahdo abaajamra adubac ee taabiciga lima qaala dalika faqaala liru'ya alatii ra'aytu buu idhi arkay darteed buu abaalgud ii siinaya ee anugu markii muranka la geliyey ilaahay ii gargaaray ee la yidhi waa cumratun mutaqabala wa xajun mabruur waa ku takbiirsaday waxaa ku jira xadiidka fawaa'id dhowra aad u qiima xadiidkan dambe ibn cabaas faa'ida koowaad waxaa ka ninkii qofkii muslimee kaa farxiya ee waxaad ku farxdo wanaagsan kuu sheega in loo abaalgudo oo asagana laga farxiyaa ku jira muxuu hi ibn cabbaas ha dhaqaaqi tabino wanaagsan baan ku siinaya xoolo uu la yaabay ree makana la yaabeen buu siiyey taabiciga buu xoologooyey liru'yat alatii ra'aha cafwa idan almasaratu waxaad ku faraxdo oo masaraah oo khayra ninkii kuu sheega in loo abaalgudo oo la karaameeyo oo la xurmeeya xadiidka ku jira waa qodobka labaad ee ku jira waxaa weye ninka caalimka ah, asna inuu ku farxo oo ku bayraqo oo ku bootun awrayaa ku jirta markuu xaqa waafaqo ibn cabaas muxuu u takbiirsaday oo u marqaamay wuxuu u inuu riyadu ay sheegtay inuu asagoo gar leeyahay raggii haystay asxaabtiisaana ay ka gardaran yihiin markaas ninka caalimka mujtahidka uu ku farxo waafaqidda xaqa u waafaqa uu ku habsado ayadna way ku jirtaa waxaa kaloo ku jira sunnadii caanka ahayd ee soomaali ma taqaane reekostiga yaqaana idinku ma taqaanaan ah waxyaabaha lagu farxaya khayrkan markay soo kordhaan in la takbiirsado muxuu ka jiiday takbiir buu ka jiidaa ibn cabaas allahu akbar allahu akbar buu ka yidhi saxaabaduna way yaqaaneen muslimiintaa jideeye nabigaa jiday calayh isalaat wasalaam laakiin soomaalidu waa reemiy hawlaha garan maayaan reemagaalku waa yaqaana reekoostiga haddaad tagto wax yar hadduu isku hagaago masaajidka dhan ka dhacahaya takbiir baa isxidhaysa takbiir baa isxidhaysa waxaa kaloo ku jira xadiidkoo laga faa'iidaysanayaa oo muhiim jiddan oo masalada afraad ah in la weheshado riyooyinka wanaagsan ee u hiilinaya aladila sharciya in la weheshado la maqhrati gashado garab laga dhigto alru'ya asaalixa idaa waafaqad addalaa'il asharciya afartaa masalo muhiim ah ayaa xadiidka ibni cabaas iyo ku jira ru'yada abajamrat adubaci baabu taqliid اlhadyi wa ishcaarihi cinda alixraam riyo fiica haddii wadaad kugu riyoodo marka kugu yartahay haska dhaqaaqin intaad kaxayso koobshaha usho laakiin aan soo shahayna dhabalmalaahan aan oog kafea qaxwa ka soo cabno haddaad xooguu jabka kuusanayaan waxba fiican wadaadka sii sida oo ugu xoologeeyey ninkuu nabigu u ducay ibnu cabbaas cabdulaahi ah xoolo badanoo idan bixin karin buu siiye oo la yaabo bal riwaaya waxay sheegayaan maalinka wuxuu ibnu cabbaas lahaabuu nus siiyey xoolihiisibuu nus abdulcabaasna xilligaa maalqabeen buu ahaa nin taajiroo maalqabeen oo hodan u ahaa xoolihii buu kala baray ulu buu siiyena waa riwaayo kale almhim hawshaa muhiim jiddan wey ha fudaysanina baabu taqliid اlhadyi waishcaari cinda اlixraam wuxuu baab yahay taqliid اlhadyi xoolihii aad soo kaxaysay eed rabtay udxiye ahaan ama hadye ahaan inaad u geysay baytulahi xaraam oo yowmu naxri aad gowracda ama markaad cumrada dhamayso aad gowracdo ile cumrada marka la dhammeeyo hadyigaad waday cumro u waday waxaa lagu gowracaa marwaa lagu gowraca xoolihii xajka aad u wadayna yowmu naxri baa mina lagu gowraca way kala duwan yihiin haddii ay soo gedi xaramka o ku gawra haddii kale maka o ku gawraci ayib cinda almaqdir abaan ka hadlayna taqliid ulhadyi hadyi loo koor xidho ama jare iyo koor loo xidho ama kaba laga laadsho halkaa luqunta koor iyo kaba iyo jara iyo xadhig lagu garanaya astaan iyo calaamad wey neefka geela la rabo ama lo'daa la rabo uu kaga duwnaado xayawaankii kale xoolihii kale haddii geeli hadyiga uu dhumo geelaha geeli in laga gartaa la rabaa alaamad baa loo samaynaya iyo wa ishcaarihi in la halaakeeyo la saro ishcaarku waa maxay meesha babaca ah kuruska babciisa oo dhanka midiga ayaa laga jeexaya toori iyo midi iyo waxbaa lagu dhufanaya dhiig baa ka dare dhiiggaasa markaa ysaa looga tiri nabarkaasa waa geelka lagaga garanaya ishcaar baa la waa calaamadayn ama astaamayn ama sumadayn wa minhu shicaaru fi dadka dagaalama markay ka baqaan inay isgaran waayaan ama ciidankii cadowgu isku dhex darmado maxaa la sameeyaa astaamaha loo samey halkan loogu xidhaa ama madax ay ku xidhaan ama ay shaararka loogu qoraa ama ay eray xaamim laa yunsaruuna isku afgartaan shacaar baa la yahdaa wa islaamka maxaad u taqaanaan shacaa'ir lislaam baad tidhahdaan astaamaha islaamka lagu garto xadaana xan muana wmushar jamiica can ibn abi cadiy maxamed ibrahim bn abi cadiy qaala ibn muana wuxuu xadina ibn abi cadiy can shucbata can qataada can abi xasaan alacraj wasmuhu muslim bn cabdilah can ibni cabaasin qaala sallaa rasuulu اllah rasuulka ilaahi baa tukaday aلduhra salaadda duhur buu ku tukaday bidilxulayfati buu ku tukaday markuu nabigu madiina ka soo baxay oo habeenkii uu bariyey dilxulayfa iyo tuurka ku tukaday uma dacaa wuxuu nabigu codsaday u yeedhay binaaqatihi hashiisii hashi gaadiidka u ahayd buu u yeedhay hadkii uuna cafa nabigu markaa hadyiga geel hadkii u waday riwaayadii abu daawuud baa ka quruxsanaydoo uma dacaa bibudni geeli lixdan iyo dhowrka nabigu waday buu yidhi halla keeno fa ashcaraha markaasuu halaakay uma dacaa binaaqati hashiisii buu halla keeno fa ashcaraha markaasuu halaakay fii safxati sanaamiha alayman kuruskeeda midig babaciisa kuruskeeda midig babaciisa dhinaciisa ayuu ka halaakay riwaayadii eh, abu tirmid waxay ayadu waashcara eh, alhadya fi shiqi اlayman wasalata addama wuxuu murdiyey dhiiggiibu nabigu fartiisa ku tiray saltigu waa markaad xeedhada aad gacanta mariso ama aad murdiso waxaa tirtaa la yidhaahdaa eh, salata la yidhahda asalkiisuna saltiguna waa alqaطcu nabgu fartiisi barakaysad yuu markuu halaakayoo dilaacshay kurskii babaciisi ayuu fartiisi ku taray wasalata waa muudiye ama murdiyey ama tiray adama dhiiggii qulqulaya waqalladaha wuxuuna u xidhay hashi naclayn laba kabood laba kabood buu kala laadiyey koorti meesheedii iyaa kaba loo surahayaa jarihii ku xidhnaa baa yaa kaba loo surahaya waxaa lagu garanayaa inay tahay neef hadya oo loo wado baytulahi اxaraam oo ninkii ayadoo baadiha arkay inuu soo celiya laga doonayo uma intaa kadib rakibu nabigu wuxuu koray raaxilatu gaadiidkii u watay buu koray hashi kale u koray geelan la halaakaynayo waa geelii hadiga ahaa ee nabigu u waday tan kale uu koray waa hashi gaadiidka ahayd way kala duwan yihiin falama stawat riwaayada abu dawud baa ka quruxsanayd wasalata dama biyadihi biyadihi nabigu gacantiisa ku tiray saa darteed xoolaha xadkooda iyo caanahooda aad nacfisataan dhiiggooda waa daahir dhiigga adhiga lo'da geela ugaadha kale xalaasha ah dhiiggoodu daahir nabi maxamed wuxuu ku tiray haasha dhiiggeedii gacantiisii barakaysnay riwaayo kale wasalata dama canha biasbucihi gacanti dhiiggi wuxuu kaga tiray nabigu farihiisii barakaysnaabuu ku tiray iska ogaada hawsha nijaasiyo xumaan nebi maxamed baa ummadda ogu fogaa axadka uga fogaa ma jiro falama stawad markay ekaatay bihi nabiga hasha ay la ekaatay cala albaydaai meeshii ka dambaysay dulxulayfa ka dambayso xagga maka xigtay in badan baan soo sheega hadde waa meel yar taagoo homarka dulxulayfa laga baxo xagga makana la soo aada aad marayso ahalla bilxaji xajkii buu nabiga ku dhawaaqay horaan buu nabigu soo xidhaye mar walbo hasha ay la istaagtama meel kudambuura u koraba nabigu waa waa ku dhawaaqaya talbiyada ayada xukumka xadiidka lagu sheegay waa xukum asala inda ahli اlcilmi oo ah ishcaarka taqliidku asagu muran ma taqliidku muran ma geel iyo lo iyo ari kulli waa loo samayn hawsha ayada kab iyo wax yaroo lagu gatajare iyo baa luqunta loogu adhiga hadduu had yahayba nabiga asagoo madiine jooga oon umraysanin oon xajiyin yuuxuu adhi badan ka diray madiine si loogu gowraco maka hadyan isagoo ah hadyan baaliq alkacba caaisha xadiidkaad ku garanaysaa adoo halkan jooga intaad lacag dirto yaadhii wiilasha jaamacadaha dhigtee soomaaliyada ama muslimiinta kaleba lacagtaa qaado oo xoola hadya ku gado oo ku gowraca beydkale masaakiinta siiy soomaali ma taqaana laakiin maalinka un dhiig aduu kugu waajibo umbaad boqolkaada tuuran <laughs> masaakiinta iyo dad danyarta hilib aan heli karin reer makaa lagu sada cuni oo u baahan aduguna waa cibaado ilaahad ugu dhowaatay waa dhooban yihiin ayaa ugu darane sheekhirshad culi reer maka masaakiinba ma laha may masaakiin dhammaanay wey masaakiin ayaaba u baahi badane ayib dhib ma laha waxadaana maxamed muana cafwan xukumka taqliidka isagu muran ma laha waxaa laisku khilaafay ishcaarka abu xaniife iyo sheekhiisi ibraahim annakhaci yo waxay dhaheen alishcaaru waa bidcatun liannahu mulatun in geeli kuraska babciisi laga dilaacsho oo lodii meelaha marqasaarka ama simaha laga dilaacsho ama adrhigii la dilaacsho laa ishcaara fi lhanami asagoo ijmaacan ogaada waxaa la halaakinan waa geela ishkinka wey ishinka waa lo iyo geel ama adhigu sakiinba ma awoodi kaasoo tabarba ma hayo maxaa ka soo haay ai laga dhiijiye waxba ka soo hahay maayo asagoo ishcaarku waxaa iskale geela iyo looda keliya taqliidka laakiin waada leeyihin waa abu xaniifiya ibrahim naqal waxay dhaheen in neefkii geel ahaa iyo la waday laga dhiijiyo waa mulay dhaheen waa suurabedelid waa bidco ma bannaano abu xaniifa waxaa la yaaba labadiisii arday baa la yaaba abu yuusuf alqaadi maxaa xasan ashaybaan waxay dhaheen kuguma raaci kara middaa iyada way ka leexdeen waxay dhi sunnatu nabiyina weeye wa ariiqu lmuslimiin wa madhab asaxaabati wاtaabiciin adiyo wadaadkaad ibraahim naqac warkiina kuma jira waa ka tageen maxaa mutl ka dhigay ma yarka ah ee dhigigii laga dhiijiye baa ya mutlah ah. maxaa la bedelay neefka geela markaa daawadiis halaakeeye dilaaciya ma aha soodinka ka dule dhiigga ka nuuga ma aha madanaha iyo dobashiidka kala daale ee aadamaha soydinka toobe ama dalaandale dhiigga ka daadsha maaha soydinka guda maaha maxaa mulaa yani ruux mogta maankaa laga qaadaya meel kaloo aadahaya wax ka weyn asagoo samaynhayo la quman iyo wax yar qoonsanaya oo diinla'aan ka dhigahaya markuu tawiil faasida ku galo iska ilaaliya xoolaha waa la gubaa waa la suntaa aadamaha waa la toobaa waa la dalaandalaa waa la gudaa xubankii la kari waaya waa la gooyaa waxaaso dhan waa maxay waa waxaan dhib loo arkaynin wey tanna waa waa astaan lagu garanayo geela lagu garanayo astaan nabar sii weyna ma ahee waa waxay nabigu dhiiggeeda uu ku tiray dhiiggiisa uu farihiisa ku tiray toorida neefka la timin maayo saantan baa la jeexi oo laga dhiji saasaa loo jeeda idan marka warkooda waa war mukhaalif lisunna halkaas iska gee xadaثna maxamed muثanى abu musa albasri qaala xadaثna mucaad ibnu hisham xadaثna abi can qataada ibn dacamata asaduusi fi hada isnaad haddaynu soo marayna haddii qataado oo ka qadan xadiidkii ka qadanayay can abi xasan alacraj soo ma ahayn can ibn cabbaas bimacnaa xadiii shucbuu sheegay weeye yacnii hishaam macaad ibnu hishaam aabbihi waa hishaam ibn abi cabdillahi adastawaa'i fadakara wuxuu sheegay hishaam adastawaa'i bimacnaa xadiii shucbuu sheego can qataada uu ka wariyay hayr hase yeeshee annahu qaala hishaam wuxuu yidhi markuu warinaya ina nabiy allah nabiga ilaahay lama aataa dalxulayfa markuu nabigu tagay dalxulayfa walam yaqul hishaam muusan odhanin sallaa bihaduura intaa asagoo hishaam muusan sheegine shucbaa intaa wariyey abu daud markuu xadidkan warinay wuxuu ihi haadaa min sunani ahli اlbasra aladii tafaraduu bihi xadiidkan wuxuu ihi waa sunna ay la tafarudeen basra sunnadan ishcaarka ah oo min xadiid reer basra la tafuruday bu runtii taqdaada waa basri sooma iyo hishaam iyo ciidankiisi iyo shucbe iyo xadaana maxamed muana ibnu bashaar qal muana wuxu uhi xadaana maxamed jacfar gundar qaala xadaana shucba can qataada qaala samictu abaa xasan man ka tegay waan maray eh, awow waad maqnayd baan filahaya <clears throat> ninka ladi hishaam asagu hishaam dastawaa'i markuu xadiidka wuxuu yidhi oo ku wariyey ana nabiy allahi lama aataa dalxulayfa buu ku wariyey walam yaqul hishaam muusan odhanin sallaa biha duhra dalxulayfu nabigu duhr ku tukaday hishaam muusan sheegin shucbaa wariyey buu u jeedaa imaamku intaan wey samictu aba xasan alacraj baan maqlay qaala isagoo yidhi idan hunaa waxaa ku jira altasriixu bisamaac oo riwaayadka hore aan ku jirin qaala rajulu min bani lhujaym nin reer bani reer bani lxaari yaa libni cabaas wuxuu ku yidhi ma hadihi lfutya ay lifta ma hadihi lfutya fadwadan maxay tahay allatii fadwadaasoo qad tashaqafat aw tashaabat biاnnaasi wuxuu idhi futwadan iyo xukumkan iyo iftaaga ibn cabaas oo aad wadeen maxay tahay qad tashaqafat annaasa dadka ay qalbiga u gashay min الshagafi wa minhu qowluhu tacala qad shagafaha xubba aw tashaqabadna waa min ashaqabi buuq iyo khilaaf weye iyo tafriiq keenay ruuxa mushaaqibkee muranka badan iyo shoo baraha maxaa tidhahdaa shaqab baa la yidhahdaa tashaqabad iyo tashaqafad labadaaba waa shaku raawi maxay tahay fadwadaas dadka kala geysay ama dadka feedhaha u gashay ama dadka buuq iyo jolo iyo qaylada ka kicisay fadwadu waxay tahay ana man daafa bilbeyti faqad xalla ibnu cabaas wuxuu ninkii xaj soo xidhay ee beytka maka yimid ee dawaafa dawaafu اlquduum warkiis wax isku bedelay cumro cumru isku bedelay ama qiraan soo xidho ama xaj ifraada soo xidho waxaa doonta soo samee markaad kacbada timaaddo ha isku dhawaafin buur baabudum haddaad dawaafto si otomaati waxay u noqonaysaa mutamati cumra warkaad isku bedelhayaa cumraad hawsheeda dhammaysani hadhowna waxaad noqonaysaa xaaji tamatac baad noqotay faqaala ibn cabaas wuxuu yihi marka su-aasha uu ninka hebel hojeem ku gujiyey sunnatu nabiyikum wain zacamtum buuri hawsha ayada waa sunnadii nebigiinni haddaad doontaanba aad sheegteen waxaad doontaan aad sheegteen waxaa doontaan sheeg waa sunada nebi maxamed waa sg hadda ka soo hadlahay saxaabadoo dhanba nabigu inuu bedelay mutamaticiin ninkaan wadin hadyi aan wadin muxuu idin qoray wain raamtum ha raamtum baa ka fiicanba wain zacamtum baaba anugu yaaban akhriyey wain raamtum aad san boodhoodo wey sankiinna haba boodhoo yani haddaad doontaan foorjooba wey ha idinku daadato wey waa sunnadii nebi maxamed feedhaba ha idin gasho afka dhulka la hela wey haddaad doontaan وxadثna أحمد بن سعيid الdاrمي قال xadثna أحمد بن إسحاaq الxضرمي xadثna hmام بن يحيى الcawdي عن qتاaدة بن dعب السدوسي عن أبي xسن الأعرج واسmه maxaynu soo marnay mسلم بن عبد الله قاala wuxuu hi wadaadkaas قيila بن cabاas بن cabaas waxaa lagu yihi wadaadka haddaan soo maran reer bn hujaym ba بن xاariث baa saa ku yidhi magaciisana lama sheegin ninkaas reer bani hujayb lagu yidhi ina hada almra amarkan asaga waa maxay waa amru liftaa oo fatwadan aad wado qad tafashaqa biاnnaasi dadki waa kala geeyey tafashaqa waa maxay waa kaura fiihim fashaqu waxa inagu ilfashaq u naqaanoo kale wey waxa kasta daadsanee yaalla ilfashaqu marka waa waa af carabi aynu ku aan yar hallayna wey ina hada اlamra fatwadaadan qad tafashaqa biاnnaasi dadkiibuu ku dhex batay waana wada gaadhay qad kaura fiihim bay lamcno tahay wاntashara fiihim yuqaalu tafashaka fiihi shaybu markay ciradu intay kugu soo boodo un kugu yacdo madaxo dhan ku caddaado oo garhku ku caddaado durba waxaan lagaa filin baalka ay u badato yaa la yihahdaa yaa fashaqa la yidhaahdaa maxay marka fadwada ummadda ku dhex badatay soo maray ayadoo min ashaafi laga keenay waxaan soo maray ayadoo laga keenay min ashaabi haddana maxaan maraynaa min alfashaqi baan maraynaa intuba way ku dhex way kala geysay feedhahay u gasho way jeclaadeen qaybna way eh, cudurbay ku noqotay waxaad wadda ku sheeg todobana waan ku sheegay macnida laga wado maxay tahay fatwadu man طaafa biاlbeyti faqad xalla beytka ninka ku dawaafa wuxuu ku xalaaloobay bicamali cumra weeye aلطawaafu biاlbeyti cumra beytka lagu daafo waa cumro faqaala ibn cabaas wuxuu ihi waxaad doontaan sheege ama feedhaha ha idin gasho ama jeclaada ama ha idin kala geyso ama ha idinku dhex badatee sunnatu nabiyikum weeye wain raamtum afkabar ciidda aad la hesheen habaidinku daadante waa sunada nebi maxamed xadaana isxaaq ibrahim alxandari ibn raahwy wadaadka lo imaamka imaam ahli khuraasaan waad garanaysaan o bilmunaasaba wadaadka la yihahdo isxaaq ibn ibrahim abu yacquub ibn raahuya wuxuu qaatay fatwa ibn cabaas buu fatwoon jiray nafs shay wuxuu odhan jiray ninkii soo xajiya ama qiraan soo xidha ama tamatuc soo xidha ama ifraad soo xidha waan iska sugahaya hadduu kacbada yimaado ku dawaafo xaggana uusan hadyi wadin cumruu isu bedela warkiisi camal cumraa laga raba ugu dawaafi khalfa maqaam ibraahim bu laba ragcadood ku tukani kadibna wuu sacayni waana xalaaloobay waana amar wey akhbarna maxamed bin bakr barani juhay cabdilmalik ahbaranii caطa ibn rabax qaala wuxuu hi kaan ibn cabaas ibn cabaas yaquul wuxuu odhan jiray laa yatuufu bilbeyti xaajun walaa hayru xaajin beytka kuma dawaafin xaaja iyo niman xaaje ahaynba ilaa hadduu ku dawaafo xalla waa xalaaloobaya bicamlin cumra weeye qultu licaطa waxaan ku idhi haddaan ahay ibnu jurayj min ayna yaquulu dalik idan ibn cabaas waa caalim mujtahide warkan iyo fatwadan xageeba ka soo qaatay muxuu cuskanaya waxaad halka laga qaday ninka caalimkaa fatwadiisi iyo xukumkiisu waa inuu hee meel u tiiriyo masdar anaa idhi waa lagu gaaloobaya anaa idhi waa lagu gaaloobaya waa in loo tiiriyo masaadirta shareecada qaala wuxuu idhi caطaa min qowl اllahi tacala buu ka qaatay xukumkaas uma maxiluha ila اlbeyt اlcatiiq jumhuur ahlicilmi aayadda waxay ku fasirahayaan ayagu leeyihiin saxaabiya taabiciin badankood leeyihiin iyo fuqaha saxaabiya dad ka dambeeyeyba hadyi baa laga hadlay xoolihii hadyiga la soo kaxeeyey meesha lagu gowrici maxiluha ay makaanu naxariha meesha lagu gowracayo waa beytullahi alxaraam meel ka horraysa laguma gowrici karo waa in maka la geeyo xaramka tagaan hadday cumro tahayna marwe lagu gowraco hadday xaj yihiinna geeyo mina ym naxri lagu gowraco haddii hadyi la soo dir uu yahayna alxaram almakin baa lagu gowracaya meeshduna lagaga gowraco saasay culmadu ku fasir asag wuxuu leeya ninki maxillo waa maxay ixraam oo dhan meesha lagaga xalaaloobo waa dawaafu bilbayt اlcatiiq halkaasuu suu ku fasirahaya qaala wuxuu ihi qultu waxaan ku idhi qaala wuxuu idhi ninkii ibnu jurayj qultu lcaطaa waxaan ku idhi faina dalika bacda almucarafi faina dalika arinkaa xoolo gowracaa in hadyii la gowracaa ama udxiyada la gowracaa bacda almucarafi ay bacda wuquufi carafa wey almucaraf waa wuquufu carafa marka la carafaysta kadib weeye carafo sagaalaadkii baan joognay musdalibe habeenka tobnaad baanu barinay aroortii tobnaad aanu soo kallahaneen usoo kallahay mine iyo maka iyo hawshoodii markaa wey jamratulcaqaba la tuuranhaya neefkii baa la gowracaya kadibna timaa la xiranhaya saasay iskugu xigaan asalka ramyujimar alcaqaba alkubra baa u horaysa dabxigaa ku xiga xalqigaa u dambeeya kadibna makaa la imano dawaaf alifaada la imanaya ama dawaaf waxaad u taqaaneen fa qaala wuxuu uhi cataa anuu sheekhayga warkiisii baan kuu haya adu waxaa doontaa dhehe kaan ibna cabaas yaquul ibna cabaas wuxuu odhan jiray huwa maxiluha ilbayt alcatiiqu xalaalowgu waxaa weeye xalaalowgu huwa xalaalowgu waxaa weeye bacda almucarafi wa qablahu carafo horteedna waa la xalaaloobi wax lagu xalaaloobi biawaafi bilbeyt carafo kadib waa la xalaaloobi wax lagu xalaalooba binaxri alhadyi markay inkaa hoos bixi ibnu jureejow wa kaana ya'hudu dalik wuxuu kaloo ka qaadan jiray aayadda qur-aanka kadib wuxuu kaloo xugaysan jira ibnu cabaas min mri nabiy nabiga amarkiisa buu ka qaadan jiray xiina amarahum xilliguu faray suubanuhu an yaxiluu inay xalaaloobaan fii xajat lwadaa xajkii sugoodtiisa maxay ku xalaaloobayaan bicamali cumrati ninkaan wadin hadi ibn cabaas marka laf cadtoobin kuma hayo wey hawshiisa hawr sahlan maaha baabu taqsiiri fi lcumra intaa way soo cadaatee kuma dar intaas so ma gaari karo hadyu nebiy ah, kitaabku baryahan waa yar dadinaya xoogow bal u yarkaatiya baabu taqsiiri fi lcumra abwaabta noocana nawowi iyo qurtubi wadaadahaasaa iskale muslim waa muqadimadan ku soo maray muxuu asagu leeyahay keliya kitaabta kitaab اlxaji bas buu asagu muslim leeyahay kadibna wixii la baray buu sii daayey ilaa uu kitaab alxaji dhammaanhay wax baaba asagu muslim ma lah laakiin abwaabta waxay ugu qoran yihiin laabtay ugu jiraan xadiita isla u israacin saasuu u tartiibinaya kitaab ulxaj markuu dhammeeyey kitaabu nikaax buu qoray wixii nikaax xadiid ku yimid xusnaa buu sii daayey ee markaa in meesha lagu soo gaabin karo abwaabta marka wadaaddaha ku ijtihaadaya xadiidka marka waxaa muuqanaysa weli inuu daba socdo xukumkii hore ibnu cabaas ummadda badankeed ku khilaafo ahaa bilaa xajka hmm bilaa xajka ninkii camar soo xidha kadibna baytullaahi yimaada hee cumru ku xalaaloobaya sidoo kale ashhurulxaj waa la cumraysan karaa ruuxuna mutabatic buu noqonaya labadaa masalo ku dagaalamaya xadiidkanna wuxuu daba taagan yahay uun inay bannaan tahay bilaha xajka in la cumraysto cumar iyo cumaan iyo mucaawiya raggii diidanana uu ku diidanaa uu ku radinay hadda wuxuu rabaa inuu radiyo mucaawiyu radinaya oo diiday in bilaha xajka la cumraysto ayb marka ma aha baab cusube waa maxay wuxuu daba socda axaadiista hore ahayd inay diin tahay oy bannaan tahay ashhurulxaji in la cumraysto aysan ahayn min afjar اlfujuuri fi اlard ayb baabu taqsiiri fi cumr laakiin nebigu hadda wuxuu ka arkay uu ninka cumraysto inuu timaha gaabsoon xeeran buu u baabaystay masaladu lakin taa way ka ballaarhantay xadaana camr annaaqidu qaala xadaana sufyaan bnu cuyaynata can hushaym cafan can hishaam bni xujayr almaki can taawus bni kaysaan qaala wuxuu qaa ibnu cabaas qaala li mucaawiya ibnu abi sufyaan ibnu cabaas waagi dambe wuxuu odhan jiray ruuxii u horreeyey ummadda u keenay ama yidhaahda bilaha xajka gudahooda ama dhexdooda lama cumraysan karo mucaawiyu ahaa buu ohi mucaawiy waa laakiin suu qaabka asagoo ugu dagaalamay ama uu fulin jiray dadkana ugu diidi jiraba xoogow caan ahaydoo adkayd cumaan iyo cumar way ka hadleen hawshee laakiin siduu mucaawiya iskugu dhibay iskugumaysan dhibin qaali mucaawiya wuxuu igu yidhi buu markaan isku qabsannay bilaha xajka in la cumaraysan lama cumaraysan karo acalimta ma og ma ogaata ibn cabbaasow annii anugu qasartu inaan gaabshay min ra'si rasuuliillaah nabi maxamed madaxiisi inaan timaha nabiga u gaabiyey fii cumratihi riwaayadii marka bukhaari w cafwan fi riwaayadii abu daawud aan dhaho riwaayad daawud abu nucaymna uu ku keenay isaguna fii mucjam saxaaba ama fii macrafti saxaaba fii cumratihi marka waxaa iska le abu nucaym malaha abu daawud cafwan idan wuxuu yidhi waad ila murmaysaa ibnu cabaasow ma waad og tahay inaan nabiga anugu timaha u gaabiyey markuu ka xaloobayo cumradiisi cinda almarwa buurta marw agteeda nabiga timaa ugu gaabiyey maxaad ugu gaabisay bimishqasin caarad ama leeb afkii madiil waxaan fallaadha ama waranka caaradiisa mishqaska la yidhaahdaa marka la waayo sakiin fiican dadka safarka iska ama ciidanka socda waxay arkaan bay ku xiranhayaan towrida intaad la baxdaa timaha lagugu xiran wax kale dil la waayo dil la soofeeyo dhalaa la jabsanhayaa marka marka sakiin fiican la waayey ayaa nabiga xoontimaha u gaabiyey buuhi fallaadh ama gamuun caaradi ama waran caaradi ama leeb caaradi af badan baan timaha ugu jaray marka xiirida dhib badan mooyeene timaa marka la gaabinayo ay wax kasta lagu jaran karaa lagu gaabin karaa idan wuxuu leeyahay nebi maxamed baan hayaa oo timaha gaabs faqultu lahu waxaan ku idhi nabi maxamed baad oo umro ku xalaaloobay baa u gaabisa marwo dusheeda oo u gaabisa hadda waad aragteen marka la cumraysta agee timaa lagu lagu xiirtaa ama lagu gaabsadaa maalinkaad mina joogteed yowmu naxrina minaa lagu xiirtaa xaj hadday tahayna lagu gaabsa lagu xiiran mina hadday cumro tahayna mar u dambaysa hadde markaad safo bilowdo wareegga toddobaad ku dhammaanhayaa mar ku dhammaanay maxaa ku xiga inaad madaxa dhiibato oo timaha lagu gaabiyo soo sidaa maa ayib faqultu la waxaan mucaawiya ku idhi buu idhi laa aclamu haada ilaa xujatan ii sheegtay adayba xujo kugu tahay afkaaday ka yeedhay afkaaday ka yeedhay buui nebi maxamedu intuu beydka soo galay dawaafay xalaalod ma sheegtaa sheegaa ma dhaafto aday ku haysataa bui soo adiga he lama cumraysan karo bilaa xajka cumradaan marka cumraday tahay baa laysku maandhaafay lann waxaad ogtihiin cumradii xajkan la socotay nabi maxamed kama xalaaloobin nabigu qaarin buu ahaa qaarin buu ahaa hadi buu waday markuu dawaafay wuxuu xiiray ma jiro ma xalaaloobin waxaa timihiisa lagu xiiray yowmu naxri fii mina oo weliba saxaabadu ay ku qaybsadeen timihiisi suubana alayh isalaatu wasalaam oo ogtihiin axaadiistu waa mutawaatirta albaab dhanka midigtu nabigu udhiibay ninkii xiidahay kadibna waa la qaybsaday bidxuu u dhiibay waa la qaybsaday minuu nabiga ku xirtay maalinkii u dawaafayna nabigu qaarin buu ahaaye ma xalaaloobin timana ma gaabsanin mana xiran umradiis ama dawaafulquduumkiis idan maxay tahay cumradan uu leeyahay sayidina macaawiy nabigaan timaha ugu gaabshay leeb caaradii ama waran caaradii ama madiil baan ugu gaabshay cinda almarwa laba mid un weeye culummadu cumrat lqada cumradii xudaybiye ka dambaysay markuu nabigu yimid ee xalaaloobahayay inay tahay iyo inay cumrat ljicraana tahay sanadkii sideedaad markuu nabigu furtay maka oo kii aaday iyo soo noqodkii nabigu kii soo habeen intuu soo baxay isla mar cumrada dhammaysta haddana ku laabtay kabaa'itin sidaa isagoo baryey labadaban bay suuro geli kartaa haddii la yidhaahdo waa xudaybiya cumradii ka dambaysay waxaa ishkaal kugu noqon sayidina mucaawiya wuxuu islaamay sida mashhuurka ee caanka ah bacda fatxi makka cumrat اlqadana sanadka toddobaad bay ahayd markama asagoo gaal ah oon islaamin yuu nabiga madaxa u xiiray sidaasa nabigu u aaminay reebose waliba nabiga cadowga ugu daraa bay ahaayeene taa ishkaal buu kugu imanaya haddii la cumraxudaybiina kaba sii fogba waa suuragal taa marka ishkaalkaasa yimid laakiin cumratlجicraana wuxuu ahaa e, mucaawiya muslim buu ahaa ila bacda fatxi makay ahayd jicraanateedii laakiin sida loogii midda ayada nabiga habeenimuu soo baxay habeenimuu cumradii dhammaystay kadibna jicraan uu ku laabtay sida isagoo xalaba beryon meel oo bixin nabigu waa boobsiiyey marka labadaa cumar may noqon kartaa ishkaalka hore maxaad kaga jawaabaysaa riwaayaad aan sugnayn ee dacfina ku jiro fara badanba waxay ku yimaadeen fii kutub khaasan taarikh dimashq waxaa ku yimid anugu waxaan islaamay bayna alxudaybiyati wa bayna cumrat alqada laakiin aabbahay hooyada baan ka baqahayo islaamkaygu waan qarsanayay waxaan jaanis u helay inaan muujisto bacda fatxi makka ra'yigaasa marka meeshu sayidinu ha noqotee waxaa weye sayidina mucaawiya wax kalaba ha lagu haystee inuu nabigu ku been abuurto laguma tuhmin wax ku tuhmaya ma jiro siyaasaadkiisiiyo hawlihiisa ha lagu qabsado oo rag ha naqdiyeen kamida muslimiinta ama saxaabadada kamida oo taa rag bay ka dhaxaysaa xukunka iyo siyaasadda waa laisku qaban karaa laakiin ar riwaaya can rasuulillah waxay saxaabadu sheegeen inaysan tuhmi jirin mucaawiye mar hadday sidaa tahay ibn cabaas ba ataa wuxuu yidhi soo wariyey laa aclamu ma ogi buui haadaa warkan aad sheegtay ilaa xujatan calayka inu adag gar yahay ana gar noqon maayo maxaa yeelay waxaad diidan tahay bilaa xajka in la cumraysto oo mudcatulxaji baad diidan tahay nebi maxamed inuu samayn waad soo guurisay weeye idan adaa lagu xadhigaad adugu sheegta ama aad siirta laguu marka waxay u badan tahay inaan ka dhigno cumrat ljicraana oo hadda aan ishkaal lahayn ama cumrat اlqada oo riwaayadaad kale la cuskado dhib ma lah ninkaa la yidhaahdo hishaam hishaam ibn xujayr almaki xoogow dacfi baa lagu sheegaa walidaalika muslim lam yarwi lahu ila xadiiayn xadiidkan iyo xadiid inoogu iman doona kitaabu اlaymaan baab اlistinaa qisada nabiy llaahi sulaymaan uu dhihi jiray haddaan u tago boqolkaa dumarka oy boqol wiil dhanaan oy jihaadaan oo insha allah uu dhihi waayey kun lix boqol konton afar baad ka fiirin kartaa kun lix boqol konton afar labada xadiis buu wariyaa yuu muslim ka wariyaa fii baabi almutaabacaat laa fii baabi alusuul kaa xadiidkaa dambana waa mutaabaco kanna waa mutaabaco wuxuu daba socdaa axaadiis ibn cabbaasee badnayd ku saabsanayd ashhur lxaji in la cumraysan karay in kale bukhaarina asna halka xadiid buu ka wariyaa oo xadiidka ku taabsan ay ka wariyaan mutaabacatan xadiid marka uu la tafaruday ama asalaan ay ictimaadaan oo hishaam ibn xujar ay ka wariyaan ma jiro ayaga marka labadooad laga soo tago wadaadaha kale badankood ninkan way daciifiyaan axmed xambal wuxuu yidhi laysa bilqawiy mar kaloo la weydiiyey wuxuu yidhi laysa bidaaka mar kale wuxuu yidhi makiyun daciifu اlxadiid waa nin reer maka ah oo adiiu aciif yahay ibnu maciin baa la weydiiyey faضacafahu jidda waa aciifu jidda buui ninka loo yaya saciid aaan baa la weydiiyey axaadiius istilaaba la saaro buui idrabuu calى axaadiii wax nooga wari mayo waba ka warin maayo abu xaatim araazi wuxuu waa makiyun yuktabu xadiiu walaa yuxtaju bihi xadiikiisa waa la qori lakin la xujaysan maayo rag marka aan tabar badnayn oo uu ka mid yahay cijli iyo ibnu xibbaan ayaa ilaaqay waaiqa yidhi waaiqo ibnu xibbaan waa mutasaahil fi tawhiiq waa ogtihiin khaasatan fii abaqaati taabiciin wa atbaaci taabiciin markuu marayo sidoo kale cijlina waa sidoo kale axmed bn cabdillahi bn alcijli almasri wadaadka la yidhaahdo ibnu maciin yaa mar laga wariyaa isagoo aad u daciifinaya ninka inuu yidhi saalixun waxaa lagu xambaaraya diintiisa ninka waa khayr badan oo ahlu khayra oo caalima oo alla yaqaan oo cibaado badan laakiin maxaa lagu dhihi ma xusuus fiicno xifdigiisu ma wanaagsano nin rageed baad noqon geesoo qiimo badan oo aad loo jecel lakiin beenaalo ah way kala duwan tahay in la ammaano xifdigaadi iyo maskaxdaadi in la ammaano diintaada marka wadaadka yidhi waa daciifun jiddan xaggan yidhi waa saalixun maxaa laga wadaa cadaaladiisa iyo diintiisa raawi maxaa loo shardiyaa alcadaalatu wdabtu adoo caadila oo ahlu khayra oo ilmada qubahaya oo makhraati gelhaya ayaan wax lagaa qaadanaynin xadiidka wuxuu i maalik toddobaatan wadaadoo masjidka nabi maxamed fadhihi jiray oo ahlu khayra oo awliya ilaahay ah oo waxaan soo gaadhay xadiidaan laga waranayn xadiidku wuxuu rabaa xiniyo kale xiniyo kaleu rabaa xadiidku mudaakaro xifdi qabasho buu rabaa wardigii iyo qur-aan akhriskuna waa gooni iyo cibaadadu ay kala duwan yihiin marka ninkaas wadankaas almihi waxaan leenahay muslim iyo bukhaari laguma eedayn karo waxaa lagu yaqaanaa ayagu manhajay leeyihiin alintiqaa min xadiii aciif ninka raawiga daciifka xadiidkiisa inay ka xushaan intay og yihiin inuu qabtay ama ay ku keenaan fii baabi shawaahidi wlmutaabacaat ay ku keenaan waa nafsa shay weeye waxaa kuu caddaynaya labada xadiid baa muslim ku wariyaa min ariiqi sufyan uyayna labaduba waa min ariiq sufyaan bn cuyayn can aawus bn kaysaan hishaam bn xujayn can taawus bn kaysaan waxaana ka soo ibnu cuyayne inuu yidhi ninkan hishaam ibn xujayna kama wariyo waxaan ahayn xadiian meel kale ka waay intaan wadaad kale heli karo kuma leexdu yidhi muxuu qirahayaa haddaan tahay ninkaas anugu waxba kama qaado waxbana ma weydiiyo intaan ruux kale helaayo maxaad ka waddaa nafun baa ii geysa mooyeene nin wax laga qaato ma ahad ka waddaa wuxuu yidhi ibnu cuyayna oo asaga ka sugan lam naakhud can hishaam ibni xujayr ilaa maa laa najiduhu cinda hayri marka haddaad aragto sidaanoo daba taagan hisham ibn xujayr waxaad xukuntaa xadiidkaasi inuusan tabar badnayn oo uu yahay xadiidu sufyaan uu ka waayey culummada kale ee shuyuuhiisa uu ka warin waayey marka caleyhi tacaal xadiidka culays naguma hayo waxaa weeye min baabi mutaabacaat wey وxadثnي محمد بن xاatim بن maymuن qال xadثna yaحya بن سacيid القطاn can بن jurayج cabdالmلك xadثnii xaسن بن mسلم بن yanاq can طاوس بن kaysaan xaسن msلم wxuu mutaabacaynaya ama daba taagan yahay hishaam بن xujair can بن cabاس رضي الله taعالى عنهma أna mucaawiyaة بن أbi سفyاan أhbara wuxuu u sheegay qaal wuxuu idhi qasartu can rasuuli الlah rasuulka ilah baan timaha ka gaabshay bimishqasin caarad ama wa huwa cala almarwa asagoo marwo dusheeda jooga aw ra'aytu ama nabigaan arkay yuqasaru canhu asagoo timaha laga gaabinayo bimishqasin madiil ama caarad wa huwa cala almarwa idan taa damba marka ra'aytu yuqasar ayadu wax ishkaal ah kuma imanayo isagoo gaaloo arki kara kadibna xadiidka wuxuu warinayaa isagoo muslim sida juban mucimba in badan qabsatay xadaana cubaydila bn cumar alqawaariri qaala xadana cabdilacla bn cabdillah asaami xadaana daawuud yacni ibn abi hind can abi nadrata wasmuhu lmundir ibn malik ibn quطacat alcabdi ibn qicatana waa la akhriya can abi saciid alkhudri qaal kharajna maca rasuuli illah rasuulkai baanu la baxnay sal lay slam nasrukhu annagoo ku dhawaaqayna ama ku qaylayna bilxaji xaj suraakhan qayliya dhawaaq almasturu idaa ukida bificli maxaad tidhahdeen laa yaxtamilu ila ila alxaqiiqa lama awili karo majaas ma iman karo taawiil ma iman karo idan waxay dhin waxaan xaj ahayn maanan wadanin ku caddaynay saxaabigu kadib nabiga xaj muxuu bedelay cumru falama qadimnaa makkata markaan maka nimid amaranaa rasul wuxuuna faray an najcalaha cumratan xajkii inaan ka dhigno cumro ilaa man saaqan haddi ninkii haddii soo kaxeeye mooye waa intoo sheegay dee saxaabadu ay kuu sheegeen iyo caaisha iyo ibn cabbaasba falama kaana yowmu tarwiya maalinkii sideeda markii la gaadhay maalinkii coqolaantii biyaha la dhaansanaya mina la aadahayay markii la gaadhay wa ruxnaa ilaa minan wa aradna arawaaxa ilaa minan waayahayd in badan baynu soo maray la itlaaqahayo idaa dakhala axadukum midkiin hadduu alkhalaa galo haddii la galame waa maxay idaa araada dukhuula alkhalaa midkiin hadduu masaajidka gelahayo idan intaadan gelinba laga hadla kabaha fiiriyo waruxnaa ilaa mina waaraadna rawaax xaggana aan doonno inaan u carawno ama u kalahno mino ahlalna waxaanu xidhanay bilxaj xaj baanu xidhanay markaan yowmu tarwiya la gaadhay xaggana aanu damacnay inaan mino aadno ayaanu xajka xidhanna bu ku yidhi waxadaanaa xajaaj bnu shaacir xajaaj bnu yuusuf بن شاacر الثقفي قال xadثna mcل بن أسد bahز بن أسد bay walaala yihiin alcami xadثna وhيب بن khاalدin can daawd بن hindi can abi نضرة can jaabirin وcan abi سacيid abi نضر labada saxaabiga xadiid ka qadanaya qaala labada imaam waxay yidhaahdeen qadimna maca النabiyi nebi mxamed baanu la soo galay maka wanaxnu nasrku anagoo ku qaylayna biاlxaji xaj suraakhan dhawaaq aan ku dhawaaqayno talbiyada loo jeeda xadaanii xaamid ibn cumar albakraawi waa nisba ilaa abi bakr nufay bn xaari baal iyo awowgiisii saddexaad ama afraad ah maxaa yeelay waa caruurtii ka farcantay cubaydilah bn abi bakrata ka farcantay marka awowgiisii saddexaad baa loo tiirinaya xadaana cabdulwaaxid bnu ziyaad alcabdi can caasim can abi nadrata qaala kuntu cinda jaabir bn cabdilaahi baan joogay faataahu aatin nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ina bna cabaas jaabirow ibna cabaas iyo wbna zubayr iyo cabdulah bn zubayr ikhtalafa waa ismaan dhaafeen fi lmucatayni labada muca isku haystaan mucat اlxaji iyo mucat الnisa bay isku haystaan waa isku maan dhaafeen hade labada waxaa bannayn jiray ibn cabaas labada ibn cabaas baa bannayn jiray ayib oo kii marka abdullah waagid intuu xanaaqay ibn cabaas oo mutcat الnisa carab walkaas isku day haddaan ku dili waayo waad arki doontaa haddaan dhagax kugu dilin waad arki doontaa faqaala jaabir wuxuu idhi facalnaaha maca rasuuli illaah facalnaahuma labada mutcaba waanu samaynay maa mutcat nisa yowma khaybar baanu samaynay mutcat lxajina iyo xaj dudac baanu samaynay rasuulka la jirankiisa uma nahaanaa canhuma cumaru cumar baa labadaba noo diiday waagii dambe falam nacud lahum maanan ku noqonin falam nacud lahuma maanan ku laabanin midda mutcat lxaj ku saabsan ayadu maana ku noqonin sax ma aha waa intuu markaa jaabir ogaabaa laga yaabaayo asagoo amarkii amiirmuminiin buu tixgeliyey baa laga yaabaa laakiin saxaabadu waa ku laabteen saxaaba cimraan baa ku laabtay sacd muqaas baa ku laabtay cali baa ku laabtay iyo asxaabtiisii hawsha waa laga diiday ibn cabaas baa ku laabtay nabiga ka guurinaya ama mutcat nisa ayadu waa mansuukho daliilkeeduna qur ku cadyahay iyo sunnada ijmac lmuslimiin waynu gaari doonaa in sha allahu tacaala ayb baabu ihlaali nabiy ha inoo joog allah subxana wa tacala aclam alcadaalaةu wاdabtu adoo caadila oo ahlu khayra oo ilmada qubahaya oo makhraati gelhaya ayaan wax lagaa qaadanaynin xadiidka wuxuu hi maalik toddobaatan wadaadoo masjidka nabxa fadhihi jiray ahlu khayra oo awliya ilaahay ah oo waxaan soo gaadhay xadiiaan laga waranayn xadiiku wuxuu rabaa xiniyo kale xiniyo kaleu rabaa xadiiku mudaakaro xifdi qabasho buu rabaa wardiga iyo qur-aan akhrisku waa gooni iyo cibaadadu way kala duwan yihiin marka ninkaas wadankaas almihin waxaan leenahay muslim iyo bukhaari laguma eedayn karo waxaa lagu yaqaanaa iyagu manhajay leeyihiin alintiqaa min xadiii aciif ninka raawiga daciifka ah, xadiidkiisa inay ka xushaan intay og yihiin inuu qabtay ama ay ku keenaan fii baabi shawaahidi wاlmutaabacaat ay ku keenaan waa nafsa shay weeye waxaa kuu caddaynaya labada xadiidba muslim ku wariyaa min ariiqi sufyan bn cuyayna waa min ariiqi sufyan bn cuyayna can taawuus bni kaysaan hishaam bn xuja can taawus ka soo ibnu cuyayne inuu yidhi ninkan hishaam ibn xujayna kama wariyo waxaan ahayn xadiian meel kale ka waayo intaan wadaad kale karo kuma leexdu yidhi muxuu qirahayaa haddaan tahay ninkaas anugu waxba kama qaado waxbana ma weydiiyo intaan ruux kale helaayo maxaad ka wadaa nafun baa ii mooyeene nin wax laga qaato ma ahaad ka wadaa wuxuu yidhi ibnu cuyayna asaga ka lam naakhud can hishaam ibni xujayr ilaa maa laa najiduhu cinda hayri ilaa maa laa najiduhu cinda hayri marka haddaad aragto sidaanoo daba taagan hisham ibn xujayr waxaad xukuntaa xadiidkaasi inuusan tabar badnayn oo uu yahay xadiidu sufyaan uu ka waayey culmmada kale ee shuukhisa uu ka warin waayo marka cala y tacaal culays naguma hayo waxaa weeye min baab mutaabacaat wey xadna mxamed bn xaatim bn maymuun qaala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan can ibni jurayj cabdilmalik xadaanii xasan ibn muslim ibn yanaaq can taawus bn kaysaan xasan muslim wuxuu mutaabacaynaya ama daba taagan yahay hishaam bn xujayr can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana mucaawiyata abi sufyaan ahbara wuxuu u sheegay qaala wuxuu idhi qasartu rasuulka ilah baan timaha ka gaabshay bimashqasin caarad ama madil wahuwa caalmarwa asagoo marwa dusheeda jooga aw ra'aytu ama nabigaan arkay yuqasaru canhu asagoo timaha laga gaabinayo bimashqasin madiil ama caarad wahuwa caalmarwa idan taadama marka ra'aytu yuqasar ayadu wax ishkaal ah kuma imanayo isagoo gaal oo arki kara kadibna xadiika wuxuu warinayaa isagoo muslim sidii juban bin muطcimba in badan qabsatay xadaثna cubaydillah bn cumar alqawaariri qala xadana cabdillah bn abdillah الsami xadaثna daawud yacni ibn abi hind can abi nadrata wasmuhu اlmundir ibn malik ibn quطacat alcabdi ibn qiطcatana waa la akhriya can abi saciid alkhudri qaal kharajna maca rasuuli اllah rasuulkii baanu la baxnay sal lay slam nasruku annagoo ku dhawaaqayna ama ku qaylayna bilxaji xaj suraakhan qayliya dhawaaq almasturu idaa ukida bficli maxaad tidhahdeen laa yaxtamilu ila ila alxaqiiqa lama awili karo majaas ma iman karo taawiil ma iman karo idan waxay leein waxaan xaj ahayn maanan wadanin ku caddaynay saxaabigu kadib nabiga xaj muxuu bedelay cumru falama qadimnaa makkata markaan maka nimid amaranaa rasul wuxuuna faray an najcalaha cumratan xajkii inaan ka dhigno cumro ilaa man saaqal hadi ninkii hadii soo kaxeeye mooye waa ku sheegay dee saxaabadu ku sheegeen jaabir iyo caaisha iyo ibn cabbaasba falama kaana tarwiya maalinkii sideeda markii la gaadhay maalinka cokanaantii biyaha la dhaansanaya mina la aadahayay markii la gaadhay wa ruxnaa ilaa minan wa aradna arawaaxa ilaa minan w in badan baynu soo maray iyadoo la ilaaqahayo idaa dakhala axadukum midkiin hadduu alkhalaa galo haddii la galame waa maxay idaa araada dukhuula alkhalaa midkiin hadduu masaajidka gelahayo idan intaadan gelinba laga hadla kabaha fiiriyo waruxnaa ilaa mina waaraadna rawaax xaggana aanu doonno inaan u carawno amaaan u kallahno mino ahlalna waxaanu xidhanay bilxaj xaj baanu xidhannay markaan yowmu tarwiya la gaadhay xaggana aanu damacnay inaan mino aadno ayaanu xajka xidhanay bu ku yidhi waxadaanaa xajaaj bnu shaacir xajaaj bnu yuusuf بن شhaacir الثقفي قال xadثna mcل بن أسد bahز بن أسد bay walaala yihiin alcami xadثna وhayb بن khaalidin can daawud بn hindi can abi nadرةa can jaabirin وcan abi saciid abi nadr labada saxaabiga xadiid ka qaadanaya qaala labada imaam waxay yidhaahdeen qadimna maca الnabiyi nebi maxamed baanu la soo gallay maka wa naxnu nasrukhu annagoo ku qaylayna biاlxaji xaj suraakhan dhawaaq aan ku dhawaaqayno talbiyada loo jeeda xadaanii xaamid ibn cumar albakraawi waa nisba ilaa abi bakrat nufec bn xaari baal iyo awowgiisii saddexaad ama afraad ah maxaa yeelay waa caruurtii ka farcantay cubaydilah bn abi bakrata ka farcantay marka awowgiisii saddexaad baa loo tiirinaya xadaana cabdulwaaxid bnu ziyaad alcabdi can caasim can abi nadrata qaala kuntu cinda jaabir bn cabdilaahi baan joogay faataahu aatin nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ina bna cabaas jaabirow ibna cabaas iyo wbna zubayr iyo cabdulah bn zubayr ikhtalafa waa ismaan dhaafeen fi lmutcatayni labada mutca isku haystaan mutcat lxaji iyo mutcat nisa bay isku haystaan waa isku maan dhaafeen hadde labada waxaa bannayn jiray ibn cabaas labada ibn cabaas baa bannayn jiray ayib oo kii maka abdilai waagid intuu xanaaqay ibn cabaasoo mutcat nisa carab walkaas isku day haddaan ku dili waayo waad arki doontaa haddaana dhagax kugu dilin waad arki doontaa faqaala jaabir wuxuu idhi facalnaaha maca rasuulilaah facalnaahuma labada mutcaba waanu samaynay maa mutcat nisa yowma khaybar baanu samaynay mutcat lxajina iyo xaj dudac baanu samaynay rasuulka la jirankiisa uma nahaanaa canhuma cumaru cumar baa labadaba noo diid waagi dambe falam nacud lahum maanan ku noqoninbu falam nacud lahuma maanan ku laabanin midamutcatulxaj ku saabsan ayadu maan ku noqonin sax ma aha waa intuu markaa jaabir ogaabaa laga yaabaayo isagoo amarkii amiirmuminiin buu tixgeliyey baa laga yaabaa laakiin saxaabadu waa ku laabteen saxaab cimraan baa ku laabtay sacd muqaas baa ku laabtay cali eh, baa ku laabtay iyo asxaabtiisii hawsha waa laga diiday ibn cabaas baa ku laabtay nabiga ka guurinaya ama mutcatu nisa ayadu waa mansuukho daliilkeeduna qur-aanku ku cadyahay iyo sunnada ijmacu lmuslimiin waynu gaari doonaa in sha allahu tacaala ayb baabu ihlaal nabiy haynoo joogo allah subxana wa tacala aclam